walxamdu lilaah wasalaatu allaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacdu casirkan casirkii boqol toban iyo lixu wuxuu ka mid yahay casiradii noo sooday ku saabsanaa minhaaju lmuslim maslagii sanaad mucaamalaad baynu maraynay waxaynu ku jirnay baabulbaa waxaan joognay kayfiyatu kitaabati alxajri cala safiihi almubadir hore waxaynu u sheegnay kayfiyatu kitaabati alxajri cala almuflis qofka daymoobay ee hantidiisu dayntiisii ka badatay marka la xadirinayaynu soo akrinay darsiga galabta wuxuu ka bilaabanay kayfiyatu kitaabati alxaajiri sharidda qorideeda habkeeda alaysa fiihi man kulkiina la sharo almubadir xoolaha baatulay qofka mubadirkaa ee maanhalayska xoolaha baatulo arrintaa markay ku cadaatay kadib qoraal in la sameeyo ummadda loo sheego in tasarufkiisa maaliga asharaynka ah marka qoraalkii waa ka kayfiyatu kitaabati alxajri sharidda dhigideeda habkeedii calaa safiihi duflaal kolkiisiina la sharaayay almubadili xoolaha leyna bacda albasmala bisinka eebbe ka dhacay iyo waxamdilaahi eebbaweyne mahaddii mahaddaas gadaasheeda taalaab korahay ashhadda wuxuu marageliyey calayhi korkiisa uu marageliyey qaadilmaxkama maxkamada garsooraheedii baa wuxuu dadkii markhaati gelinaya in isaga qaaligaa uu ninkan shalay marka waxa lagu marag noqonayo waa maamulkii qaadigaho isagaa markaa qaadiga arrintii wata isagaa laba akhyaara u yeeranaya labada akhyaar buu leeyahay markhaati ka ahaada ninkan hebel hebel la yihaah laga bilaabo maanta in tasarufkiisu reeban yahay ashhadda wuxuu marageliyey calayhi korkiisa qaadi maxkama maxkamada garsooraheedii annahu ana alqaadi garsoorihii in uu xajara awdoo sharay calaa fulan ninka fulaan la yidhaha kolkiisa qaaligii baa sharay xajiran sharib saxiixan fayow sharciyan diinta loo nisbeeyo diin ah sharidda ninkan la sharay waa midaan dhibaato kale ku jirin ee caafimaad qabta oon eex eh iyo qallo iyo jaw iyo xadgudub iyo dulmi ku jirin haddana sharciyan diinta waafaqsan ashadda wuxuu markhaati geliyay calayhi isaga korkiisa maxkama garsoorihii maxkamada korkiisii wuxuu markhaati geliyey annahu qaadiga in uu xajara reebay calaa fulaan korkiisa xajran reebid saxiix caafimaad qabto sharciyan diinta waafaqsan wa wamanaa qaadigii reebiyey hu fulaan min atasarufi maamul xaggii buu ka reebay fii maalihi xoolihiisa gudahooda uu ku tasarufo maamulo ayaa qaaligu ka reebay maalkii alxaasili yowma idin maalintan la sharay wixii gacantiisa ku jira maalintaa la sharay wixii hanti uu leeyahay baa <clears throat> qaaliguu ka reebay wamanacahu qaaligii baa isagii ka reebayo min atasarufi maamul xaggii buu ka reebay fii maalihi hantidiisa gudaheeda uu maamulo hantidii alxaasila xasisa yowmaidin maalintaa la sharaayey waxaa kaloo laga reebayaa walxaadis wixii uu helo bacdahu maalintaa la sharay kadib na waa laga reebayaa ilaa daygaa ka baxo waxaad maanta hanatid iyo waxaad dib dambe ka ahaabatidba labadaba dadka xoolahooda maqan yihiin baa leh waalxaadis maalkii soo dariyey bacdahu maalintaa kadib ayaa labadiiba laga reebay man-an reebid baa laga reebay sharciyan diinta islaamka waafaqsan iyo waxaa jiraan sharid maamulkii laga sharay muctabaran la ficgeliyo bacda an habata hadduu sugnaaday ka gadaal baa la sharay cindahu qaaliga agtiisii waxaa ku sugnaaday bilbayinati markhaati asharciyati diinta waafaqsanay ayaa waxaa ku sugnaatay ana fulaanan ninka hebela almadkuura hore loo soo sheegay inuu safiihun fataal yahay maalku dheela inuu <coughs> maqaaliga agtiisa ku sugnaatay mufsidan khariba inuu yahay limaalihi xoolihiisii buu kharibayaa mubadirun mid baatulayo qubaya inuu yahay lahu maalkii musrifun mid xadgudbaya inuu yahay fii infaaqihi infaaqi ilmaali maalka bixintiisii buu ku xadgudbaa wa fii baycihi gadidii wax la gadaayay waibtiyaacihi soo gadashadii buu intiiba ku xadgudbay ninkan waa la raad qaaday waa loo dhabogalay maamulkiisii baa la arkay hadduu isagu wax soo gadanayo iyo hadduu iska gadayo iyo hadduu wax bixinayo waxaa la ogaaday midna inuusan diiniga caqli toona waafaqsanin taa markay ku sugnaatay kadib bacda an tabata hadduu sugnaaday ka gadaan cindahu cinda alqaadi qaadiga agtiisa waxaa ku sugnaatay bilbayinaati markhaati asharciyati diinta waafaqsan markhaatiga ah baa waxaa sugnaatay ana fulaanan ninka hebel la yiha almadkuura ee hore lagu soo xusay xaggaa lagu soo sheegay macnaa almadkuura lasoo sheegay safiihuun inuu fataal yahay mufsiduun xoole ku dheela inuu yahay limaalihi buu fasaadinayaa mubadiruun mid baatulaaya inuu yahay qubaye lahu maalka musrifuun mid xadgudbaya inuu yahay fii infaaqihi bixinta uu maalka bixinayo wa fii baycihi gadiduu wax iska gadayo waftiya ay soo gadashadiisii kolka sidaa darteed mustaxiqun mid mutay inuu yahay lidarbi alxaji sharidii qadarideeda caleyhi korkiisa lagu qadaro mustaxiqun mid mutay inuu yahay lidarbi alxajri sharid qadarideeda calayhi korkiisa lagu qadarow wuxuu mutay haddana wa mancii reebidiisii buu mutay min atasaruf maamul laga reebo ilaa an yastaqiima inta uu ka tooso xaaluhu aqankiisa lidarbi alxajri buu mutay mustaxiqun wuxuu ninkaasi mutay lidarbi alxajri sharib qadarideed calayhi korkiisa lagu qadaray iyo wamancihi isaga reebidiisii min atasarufi maamulkii laga reebay ilaa an yastaqiima xaaluhu inta arrinkiisu ka hagaagow wayasbut ilaa ay ka sugnaatuu sharnaanaya rushduhu toosnaantiisa wayadhar ay ummadda uga muuqata salaaxuhu inuu fayoobaaday os maamulkiisu suubayo caafimaad qabo intay ka cadaadow ilaa an yastaqiima xaaluhu inta arrinkiisu ka tooso oo wayasbuduu ka sugnaado rushduhu toosnaantiisa oo wayadhara u ka muuqdo salaaxuhu suubanaantiisa wa ana almaslaxa dantii fii iqaa'i alxijiri sharida ridideedii gudaheeday maslaxadii ku jirtaa calayhi lashrawi inuu sii haleeya maalkii maslaxa kuma jirtee waxaa dani ku jirta in isagii lagu rido xajrigi waana almaslaxa dantii waxay ku sugan tahay fii iqaa'i alxajri sharidii ridideeda gudaheeda calayhi korkiisa la sharo wa ibdaali tasarufaatihi isaga maamulkiisii la buriyo waxakama qaaligii waa xukumay bidaalika arrinka wadaraba qaaligii waa yeelay alxajra sharidii cala almadkuuri kaad la soo xusay korkiisii la sharo iyo wa mancii reebidiisii min atasarufi laga manciyu xukumay waxakama qaaligiibaa xukumay bidaalika arrinka wadaraba qaaligiibaa qadaray alxajra shari cala almadkuuri kaa la soo xusay korkiisii wamanacahu qaaligii waa ka reebay ninkaa la soo xusay min atasaruf maamulkiibuu ka reebay waxakama wuxuu qaaliga xukumay bisafarihi inuu safiih yahay duflaala xukman xukmin sharciyan diinta waafaqsan wanahaahu qaligii baa ka reebay ninkan can ilmucaamalaati la dhaqmida dadka waa laga reebay wa abtal qaadigii baa buriyey ficlahu wuxuu sameeyo fii jamiici tasarufaat maamul dhammaantii gudihii ibtaalan burin sharciyan waafaqsan diinta wey inta marka sidaa isaga loo cayuubay kadib si yuusan baktinin xogaa masruufa loo qoray wa farada qaalihii waa u qadaray lahu ninkan safiha fii maalihi xoolihiisa gudahooda wuxuu uga qadaray birasmi nafaqatihi nafaqadiisii buu qoray iyo wa nafaqati man dad bilkood ay talsamuhu safiha ku laasimtay nafaqatuhu dadkaas masruufidooda min sawjatihi naag hadduu qabo fulaanata wa awlaadihi ilmihiisa asqaari yaryar wahum awlaadiisa yaryarna fulaan wa fulaan wamaana waa loo qadaray laabudda aan fursasho jirin lahu safiha minhu maagaas sharcan diin ahaan wuxuusan uga maarminna waa loo qadaray fii kulli yowmin maalin la arkaba intaasaa la siinaya laga bilaabo min taariikhi kada taariikhdii xashriga lagu sameeyey wa awjaba qaaligii baa waajibiyey lahum caruurtiiyo naagtii daalika nafaqada fii maalihi maalkiisii gudihiisuu ugu waajibiyey iijaaban waajibin sharciyan waafaqsan diinta wey bacda an habata hadduu sugnaaday ka gadaan cindahum qaaliga agtiisa bilbayinati markhaati asharciyati loo nisbeeyey waxaa ku sugnaaday annahu isaga inay taxsulu lkifaaya deeqid u xasilaysa lahu isaga iyo weliman dadka macahu la jira bidaalika arrinkaas oo masruufka loo qadarayna waxay ku noolaan karaan annahu taxsuru lkifaayatu kaftoo mid inay xasilaysa lahu mubadilka iyo weliman dadka macahu la jiro islaan iyo caruura bidaalika qadarkaa loo qadaray wa annahu arrinka inuu yahay laysa fiihi inayan ahayn ziyaadatun wax ka badan loo qadari maayo calaa kifaayatihi inta ku filan ka badan loo qadari maayo hubuutan sugnaan sharciyan diinta waafaqsan xorida warkan waxaa la dhigay bitaariikhi kadaa markay bisha intaa ahayd sanadku intaa ahaa intaasaa la qoray qoraalka waxaa weeye maalhalayska qoraalkii lagu sharaayey tasarufkana looga reebayo meeshaasna maadadii lixaad baa ku dhammaaday almaaddatu asaabica maadadii toddobaad filwasiya dardaaranka gudihiisay maadadaa ku saabsan tahay wasiya taariifkeeda ama tilmaanteeda waa in qof loo dardaarmo inuu ilaaliyo dhowro ama dad ama duunyo duunyo laga dhintay ama caruur yadeero laga dhintay baa laleeyahay adaan lagu dardaarmay xoolaha ka warqab dayacaada ka ilaali caruurta korintooda iyo waxbaridooda iyo edbintooda adaa lagu wakaashay taasaa wasiye la yihi arrintaasay maadadan toddobaadna ku saabsanta almaadatu saabica maadadii toddobaad fi lwasiya wasiya gudaheeday ku saabsantahay kow tacriifuhaa tacriifu lwasiya wasiyada tilmaanteedii alwasiyatu waxaa wey fi lcahdi alwasiyatu wasiya hiya alcahdu ballamidu binadarin la yskula ballama dhowrid fii shayin la dhowro aw itabaruc samafalid bilmaali maal lagu samafalo bacda alwafaati geeri kadib oo dadkan iyo dunyadan la ilaalina qofkii lahaa wuu dhintay goortuu dhintay kadib baa wixii la ilaalinaya wahiyo wasiyadii bihada taariikh tilmaanta aan tilmaanay haddaynu cuskano nawcaani wasiyadu waa laba qaybood alawalu tan hore wasiyatun dardaar mid weeye ilaa man qof wax loo dardaarma yaquumu isu taaga bitasdiidi daynin dayn bixinteeda oo qofkaan dhintay dayntiisii inuu bixiyaa loo wasaayooday aw icdaa'i xaqin xaq qofkaan lagu lahaa inuu ka bixiyo oo qofkii xaqa lahaa uu dhiibo ayaa loo wasaayooday aw innadayfiina wey fii shaani awlaadin caruur xaalkood la dhowro sikaarin yaryar waxaa caruurtii la dhowraya ilaa buluuqihim caruurtaas qaangaaridooda intii laga gaaro wasaanii wasiyadii labaadna wasiyatun dardaaran bimaa la dardaarmo yusrafu la iilaayo ila aljihati dhan almuusaa lahaa loo dardaarmay jihaada iishay oo waxaa weeye waxaan la dardaarmay dadkii loo dardaarmay oo la ilaaliyo wasiid markaas labadaa qeybood alwasiyatu iyo alcahdu waa ballan binadari la ballama dhowri fii shayin shay gudihii la dhowro abitabaruci samafal bilmaali lagu samafalo bacda alwafaati geeri ka gadaal waxyo wasiyada bihada tacriif tilmaanta aan tilmaanay qabideeda nawcaani laba wey alawalu nooca hore wasiyatun dardaarmid ilaa man qof loo dardaarmo yaquumu isu taaga bitasdiidi daynin daynkii dhiibidiisii aw icdaa'i xaqin xaq siintiisii aw inadari fiiro fii shaani awlaadin ilmo xalkood la fiiriyo sikaarin yaryar ilaa buluuqihim intay ka qaangaaraan watanii wasiyada labaad wasiyatun waa dardaaran limaabaa la dardaarmayaa yusrafu la iilo ila aljihati dhan loo iilo jihadii almuusaa loo dardaarmay lahaa jihaada bihi shayga laba xukmuhaa wasiyada xukunkeedii alwasiyatu wasiyadii mashruucatun mid la jideeyey weeye biqowli illaah eebba weyne hadalkii baa lagu jideeyey tacaalaa korahaye u eebba yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyayow shahaadatu beynikum qof shahaadatu beynikum idinka dhexdiina marageeda waxaa wey idaa goorti uu marag kaco shar dhexdii waxadara axadakum qofkiin u yimaado almowtu geeri xiina alwasiya dardaaranka waktigiisa itnaani laba qof wey dawaa cadlin kasooru saaxiibo minkum idinka mu'miniinta idinka mida wa qowlihi tacaalaana waa lagu jideeyey min bacdi wasiya dardaaran gadaashii yuusaa la dardaarma bihaa wasiyada aw daynin aw qadaa'i daynin deyntii gudinteedii gadaasheeda kolka aayadaha iyo xadiista iman doonta ayaa wasiyadii inay mashruuc tahay lagu garanaya xukmuhaa xukmulwasiya alwasiyatu mashruucatu waa la jideeyey biqowli illaahi eebba weyne hadalkii qabidiisii baa lagu jideeyey taala eebba korahaye wuu yihi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyo shahaadatu baynikum idinka dhexdiina maragga la rabo waxa wey idaa goortii uu xadlala yimaado almowtu ay geeri axadakum qofkiin ku timaado xiina alwasiyati dardaaranka wakhtigiisa idnaani laba qof labaduna waa labada waa cadalin garsooru saaxiiba oo minkum idinka mu'miniinta idin kamida wa qowlihiina waa lagu diiday eebaweyne hadalkii tacaala uu yihi min bacdi wasiyatin dardaarankii fulintiisii ka gadaal yuusaa la dardaarma bihaa wasiyada aw daynin dayntii gudinteedii ka gadaal wa qowli rasuul rasuulka hadalkiisiina waa lagu jideeyey sal allahu naxariis allaha badiyo caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiyo uu yihi maa xaqu mri-in qof xaqiisii maaha muslimiin eeba u hogaasamay lahu leh maa wax uu yuusiido daarma fiihi gudihiisa xaqii ma aha yabiitu inuu baryo leylatayni laba awo ilaa haddii uu baryo wawasiyatuhu in dardaarankiisii uu yahay maktuubatun mid la dhigay cindahu isaga agti wey xadiidkaana mashruuc bay ku tahay maa xaqu mri-in qof xaqii ma aha muslimin eeba uu hogaansamoo lahule maa wuxuu yuusii dardaarma fiihi gudihiisa yabiitu inuu baryo leylatayni laba cawo ilaa haddii uu jiro wasiyatuhu dardaarankiisii ayaa maktuubatun ahaana cindahu agtiisa watajibu lwasiya dardaarankii waaba waajiba calaa man qof korkiisuu ku waajiba calayhi qofka korkiisa uu daynun yahay huwa cindahu qofka agtisa wadiicatun alaab looga tagtaa taal huwa mase caleyhi qofka korkiisii xuquuqun xaqyaal baa lagu leeyahay kaas oo kale waajibay ku tahay waxayna ugu waajibaysaa khashyata an yamuuta inuu dhinto ka cabsashadeed oo fatadliica ay lunto amwaalu nnaasi dadka xoolihiisiiyo wa xuquuquhum waxaa dadka xaq u lahaayeen kolkaana fayusal isagii la weydiiya canhaa xuquuqdii dadka lunta yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda saddexdaa goorba waajib bay noqonaysaa watajibu lwasiya wasiyadii waa waajibta calaa man ruux korkiisay ku waajibta caleyhi ruuxa korkiisa ay daynun tahay awa mase cindahu qofka agtiisa wadiicatun ay wadiica tahay awa mase caleyhi qofka korkiisa xuquuqu xaqyaalay tahay khashyata an yamuuta inuu dhinto ka cabsashadeeda oo fatadiica ay lunto amwaalu nnaasi dadka xoolihiisiiyo xuquuquhum xayaalkoodii fa yusal kagadaa la weydiiyo canhaa xuquuqdii yowma alqiyaama qiyaamada maalinteeda kamaa tusaaxabu sidaa loo jeclaystay alwasiya wasiyadii waajib waa ka sokaysa laakiin waa mustaxab liman baa loo jeclaystaa lahu maalun xoolale maalkaasoo kasiirun fara badan wa waradatuhu dadka dhaxalkiisa lehna akhniyaa-u tanaad ay yihiin kaana waxaa loo jeclaaday an yuwasiya inuu dardaarmo bishay-in wax min maalihi xoolihiisii ka mida ayuu huludan saddex meelmeel ka dardaarmaya aw aqala wax ka yar wuxuu dardaarmayaa liaqrabaa'ihi isaga xigtadiisa ahman min hayri ilwaarihiin dadka dhexlaaya kayrkood aw lijihatin buu dardaarmayaa dhinac min jihaati alkhayr lkhayrka mida masaajidoo kale agoontoo kale qofkaana mustaxab bay u tahay kamaa tustaxabu lwasiya dardaarankii sida loo ammaanay niman baa loo ammaanay lahu maalun xoolo leh maalkaasoo kasiirun fara badan wa waradatuhu dadka dhexlayana agniya ay hodan yihiin waxaa kaa loo ammaanay an yuwasiya bishayin waa inuu dardaarmo min maalihi xoolihiisii kamida huluudan saddex meel meel ow aqalna hulus inka iyo rubuc oo kale li aqribaa'ihi xigtadiisii buu u wasaayoonaya ana min gayri ilwaarisi xalka kuwaanan lahayn aw lijihatin buu u dardaarmayaa dhinac min jihati alkhayri ka mida daliilkii waa kan lima liajlima xadiis baa u daliila ruwiya la wariyey annahu nabiga sala allahu naxariis allaha badiya calayhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allah ku badiye qaal inuu nabiga yidhi yaquulu llahu eebba weyne wuxuu yidhaha tacaalaa korahaye yabna aadam aadam awlaadiisii usintaani laba waxyaalood lam yakun ma aha laka adiga waaxidatun midna kuma oo minhumaa labadaa ka mida jacaltu waxaan ku yeelay laka adiga ibna aadama nasiiban qeyb fii maalika maalkaagii baan qeybkaaga yeelay xiina goortii an akhadtu bikadmika neeftaada qabtay laa dahraka liudahiraka inaan kugu wafo bihi shayo wa usakiika aan kugu nadiifiyo wa salaatu cibaadii addoommahayga tukashadooda ay calayka korkaaga ku tukadaan bacda inqidaa'i ajalika cimrigaaga hadduu dhammaada ka gadaan kolka wasiyadii tuska la dardaarmayey iyo salaatuljanaazihi meydka lagu tukanayey labada af adiga shaqada mehe aniga eebbaha kuu qadaro kuu yeelay yaquulu llahu tacaala weyne wuxuu yidhi yabna aadam aadam wiilkiisiiyow sintaani laba shayba lam yakun ma ahanin laka adiga waaxidatun midna kuuma ahan minhumaa labadii kamida jacaltu waxaan yeelay laka adiga nasiiban qayb fii maalika xoolahaaga gudahoodii baan qeybka ugu yeelay xiina akhadtu markaan qabtay bikadamika adiga naftaadii wey daahiraka inaan kugu daahiriyo bihi ma huludkii wa usakiika inaan kugu ufo tan labaadna wa salaatu cibaadi addoomaayga tukashada caleyh korkaaga ay ku tukanayaan bacda inqidaai ajalika cimrigaaga hadduu dhammaaday ka gadaal iyo qowlii hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama lisacdi bni abi waqaas wuxuu yihi xiinamaa goortii uu sa'alahu sacd ibni abi waqaas nabiga weydiiye cani ilwasiya wasiye xaggeeduu ka weydiiyey buu nabiga yihi athulusu maa yakfika kugu filan wathuluthuna kasiirun waa badan yahay inaka adiga sacdow intadara inaad tagtid waradataka dadka dhaxalkaaga leh akniyaa iyagoo hodanaa khayru ficnaan badan min an tadacahum inaad ka tagtid caalatan iyagoo cayra yatakafafuuna annaasa dadka gacmo gacmaysanaya saddex shuruuduhaa wasiyadii shardiyaal bay leedahay shuruudulwasiyati dardaaranka shardiyaalkiisii maayelin arrimahan soo socda wey kow yushtaradu waxaa la shardiyaa filmuusaa lahu ka wax loo wasaayoonaayo binnadari fiira loo wasaayoonaayo ilaa shayin uu wax fiiriyo oo la leeyahay ilmahan iyo maalkan fiiri adaa lagu dardaarmay qofka la leeyahay waxaa la shardiyaa an yakuuna musliman inuu bal marka hore qof muslima yahay marka labaadna caaqilan qof garaadle inuu yahay marka saddexaadna rashiidan qof toosan inuu yahay id kayruhu qofaan muslim caaqil rashiid ahayn laa yu'manu laga aamin maaha an yudayica inuu danyaco maa usnida wixii la cuskiyey ilayhi isaga anadaru fiirin la cuskiyey fiihi la fiiriyo min adaa'i xuquuqi xaqyaal gudashadooda aw ricaayati sikaarin kuwa yaryar ilaalintooda muslim hadduusan ahayn caaqil waxgarada ahayn heshiitoosan ahayn maal loo dhaafay iyo yatiim agoon loo dhaafay midna dhaqaalayn maayo dhowri maayo waa dhuminayow kolka yushtaradu waxaa la shardiyaa filmusaa kan loo dardaarmaayo lahu isaga binadari loo dardaarmaayo ilaalin ilaa shay in la ilaaliyo an yakuuna waa inuu horta yahay musliman qof muslima caqilan wax garanaya rashiidan toosan id hayruhu intaan soo sheegnay qofanan ahayn laa yu'man lagama aamin aha an yudayica inuu dayaco maa wixii usnida la cuskiyey ilayhi isaga annadaru fiira la cuskiyey fiihi isaga la fiiriyo min adaai xuquuqin xaqyaal gudashadooda aw ricayati sikaarin kuwa yar ilaalintooda laba waxaa weye yushtaratu waxaa la shardiyaa fi lmarili kii jirana gudihiisa an yakuuna inuu ahaado caaqilan mid wax garanayo oo mumayizan wax kala soocaya maalikan leh limaa waxa uu yuusii dardaarmayo fiihi gudihiisa intaana kii jirin abaa la rabo ka jiran ee dardaarmaya caqil waxgarada ha noqdo nin wax kala soocaya ha noqdo nin waxle ha noqdo kuwa haduusanay muxuu sheegay yusharadu waxaa la shardiyaa fi lmariidi ka buka gudihiisa waxaa loo shardiya an yakuuna inuu ahaada caaqilan mid wax garanayo mumayisan yustaradu fi lmariidi ka buka waxaa loo shardiya an yakuuna caqil inuu yahay mumayizan wax kala soocaya maalikan leh limaa yuusifihi ku dardaarmaya sada yushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmusaabihi shayga la dardaarmayo an yakuuna mubaaxan inuu mid banaan noqdo oo falaa tunafadu lama fuliyo wasiyatun dardaaran fii muxaram shay la xarimay la dardaarmo ka an yuusiya almar-u qof waa inuuba dardaarmo biniyaaxatin qaylo caleyhi korkiisa lagu qayliyo bacda mawtihi geeridiisa ka gadaal aw yuusii wuxuu dardaarmay min maalin xoolo ilaa kaniisatin masjid gaaleed in lagu dhiso aw ilaa bidcatin bidca in lagu sameeyo makruuhatin diin ahaan lagu nacay aw ilaa majlisi lahwin tiyaatar meel lagu heeso aw macsiyatin meel lagu dheelo inuu waxa dardaarmo asmay yushtaradu waxaa la shardiya fi lmusaabihi shayga la dardaarmaayo an yakuuna inuu ahaado mubaaxan mid la baneeyo falaa tunafadu la fulin maayo wasiyatun dardaarman dardaarmid fii muxarami mid la xarimay gudihii la dardaarmo kaayuu wasiya almaru qof inuu dardaarmo wey binaaxiyatin biniyaaxa waa qaylo laga dul ooyo biniyaaxatin qaylo caleyhi korkiisa lagu qayliyo bacda mowtihi geeridiisa kadib jaahiliyada taqiinay inay yidhaahdaan haddaa dhintay intaasa ooyo aw yusiibi maa inuu dardaarmo ilaa kaniisatin masjid gaaleed lagu dhiso aw ilaa bidcatin makruuhatin bidca la nacay aw ilaa majlisi lahwin aw macsiya kurbaan iyo saan iyo cayaar iyo dhaanta meel lagu dheelo afar yushtaradu waxaa la shardiya fii man qofka uusiya lahu bishayin loo wasaayoodayna an yaqbalahu inuu ogolaado ee fain rafadahu hadduu yihaah wasiyadan ma ogoli badalat ilwasiya wasiya burtay walaa xaqa lahu xaqna maleka wax loo dardaarmay bacda daalika hadduu diiday ka gadaal fiihi shaygii la dardaarmay xaquma le oo midka waxaasa loo dardaarmay laleeyahayn wixii inuu ogolaado yushtaradu waxaa la shardiyaa fii man qof uusiya lahu loo wasaayooday bishayin wax an yaqbalahu inuu aqbalo eefain rafadahu hadduu diido badalat ilwasiyatu wasiyadii waa burtay walaa xaqa lahu xaqna male bacda daalika hadduu rafdiyey ka gadaan fiihi fi shay xaqu male axkaamuha intaas ka gadaan wasiyadii xugumyaalay leedahay axkaamuhaa axkaamu lwasiya wasiyada xugmyaalkeedii hiya waxa wey kow yajuusu waxa banaan liman qof wasiya loo dardaarmay bishayi axkaamuhaa wasiyada xugmyaalkeedii axkaamu lwasiya wasiya xugmyaalkeedii hiya waxa weeye kow yajuusu waxa banaan liman qofu banaan wasiya loo dardaarmay bishayin wax bacda mawtihi geeridiisii ka gadaal an yarjica inuu fiihi shariiku noqdo aw bikayrihi shaygii keyrkii kamaa yashaau siduu rabo liqowli cumara u daliila radia allaahu canhu uu yihi yuayir an yarjica fiihi aw yuqayirahu inuu dooriyo kamaa yashaa siduu rabow liqowli cumara radia allaahu canhu yuqayiru rajulu waa doorin karaa min wasiyatihi dardaarankiisa intuu nool yahay maa yashaa wuxuu rabo laba laa yajuusu ma banaana liman qof lahu ay u sugnaatay waraatha dad isaga dhaxlayaa ujooga ilmaa ujooga uma banaana an yuwasiya inuu dardaarmo biakhara wax ka badan min huluudi maalihi xoolihiisoo saddex qayb laga dhigay qeyb ka badan looma ogola daliilkiina waa liqowlihi sala allahu alayhi wasalama lisaciidin lisacdin sacdi bni abi waqaas waqad sa'alahu isagoo sacad nabiga weydiiyey qaa'ilan sacad baa yihi afa atasadaqu rasuul allow ma sadaqaysaa bitulutay maali qaala sala allahu calayhi wasalama nabiguna wuxuu yihi laamay qaala sacad baa yihi fa shadru kala bar ma sadaqaysaa yaa rasuula allaahi yow qaal rasuulkii baa yihi laamay qaala sacad baa yihi fahulud qaala sala allahu calayhi wasalama ahuludu yakfiika hulud baa kugu filan wahuludu kasiir buu nabigeed idanku haddii wax ku dhexlaaya joogaan wax hulud ka badan laguma ogola laa yajuusu ma banaana liman ruux ma banaana lahu isaga warasatun dad dhexlaaya ayuu wasiiya inuu dardaarmo biaktara wax ka badan min huluudi maalihi xoolihiisa saddex meel meeshood wax ka badan daliilkii waa liqowli hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama lisacdin sacd ibni abi waqaas baa nabiga ku yihi waqad sa'alahu isagoo sacad nabiga weydiiyo qaa'ilan yihi afa atasadaqu ma sadaqaysaa bihuluday maali xoleyga huludaankood qaala sala allahu calayhi wasalama nabiga wuxuu yihi laa maya qaala sacad wuxuu yihi fashadru kala bar ma sadaqaysa yaa rasuula allah eebaweyne rasuulkiisiiyow qaala rasuulkii wuxuu yihi laa maya qaala sacad wuxuu yihi fasuludu saddex meel meel ma sadaqaysa qaala sala allahu calayhi wasalama nabiga wuxuu yihi asuludu sadaqayso fasuludu saddex meel meelna kasiiran waa badan tahay markaasuu warkaan ahriya inaka adiga intadara ila tagtay waradataka dadka dhacalkaaga leh akniyaa iyagoo hodanaa maa khayru ficnaan badan min an tadacahu inaad ka tagto xaalatan iyagoo fuqaraa yatakafafuuna u gacma dhiganaya annaasa dadka saddex laa yajuusu laa tajuusu lwasiya dardaaran ma banaana lilwaarihi loo dardaarmo qofka tii uu dhaxalka ulahaa waabuu helaya wain ballad haba yaraato xataa yujiisaha ilaa ay ka ogolaadaan saa'iru alwarafa dadka dhaxal kale dhammaantood ay ka ogolaadaan bacda wafaati ilmuusi kii dardaarmayay geeridiisa ka gadaan waa dadkii dhaxal kalea laleeyahay qofkaan idinkuu idinla mid yahay oo dhaxalkiibuu qeyb ku leeyahay waxaana waa loo dardaarmay ma ogoshihiin ma samaya hadday ogolaadaan waa la fulinaya hadday diidaanna mayow laa tajuusu lwasiyatu dardaaran ma banaana lilwaaris kii wax dhexlaayay loo dardaarmo waa in qalad haba yaraato xataa yujiisahaa ilaa uu ka ogolaado saa'iruulwarasa dadka dhaxal kale intooda soo hartay bacda wafaati lmuusii kii dardaarmayey geeridiisa ka gadaal wadaalinka arrinkaasna liqowlihi baa u daliila hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu nabiga yihi in allaaha eebbaweyne qad acdaa waa siiyey kuladii xaqin xaq minu saaxiiba kulligiisa xaqahu buu siiyey falaa wasiyata dardaaran ma banaana liwaarisin mid wax dhexlaa loo dardaarmo ma banaana ilaa an yashaaa alwarahatu kuwa dhaxal kale inay ogolaadaan ma ogiyo idaa lam yafi hulus hulus hadduusan ku filaanin huludkii almuusaa bihi la dardaarmay bikaafati lwasaaya dardaaran dhammaantii hadduusan ku filaanin musimar baa la qaybinaya cala aljihaati dhinacyaal korkood baa loo qaybinayaa almuusaa lahaa loo dardaarmay bisawiyati jin kalmuxaasasati in inayn oo kale lilghurama kuwii daynta qaba ninkan wuxuu yihi toban kun oo riyaal baan masaajidda u dardaarmay masaajiddii marka waxay gaartay shan boqol masjid tobankii kun masaajidii kuma filla magacaana arabkaa lagu dhuftay see la yeela masaajiddii markii tira koob lagu sameeyo la ogaado shan boqol inay dhibaatooyinkoodiina la ogaado masaajid meelaa ka hadlaysan midna gogol midna kultub midba meelu sikaya kolkaa tobankii kunaas ninkaa dardaarmaa kiskis loo siina midba intii ku hagaagtay midba intii ku hagaagtay waxay taa la mid tahay in nin uu konton kun oo daynaa qaboos ku dhintay hantidiisiina ay noqotay toban kun dadkii kontonkan kun lahaa tobankii kun baa loo in ininsiinay labadaasuu isugu ka qabtay idaa lam yafi hulus huludkii hadduusan oofinin uusan ku filaanin huludkii almuusaa bihii la dardaarmay bikaafati lwasaaya wasiya dhammaanteed hadduusan ku filaanin qusima waa la qaybinaya calaljihaati dhinac korkii baa lagu qaybinaya almuusaa lahaa loo dardaarmay bisawiyati jinjin kalmuxaasasati in inayn lilquramaa kuwii daynka lahaa loo in inaynayo shan laa tunafadu lwasiya dardaarankii lama fuliyo ilaa bacda sadaadi duyuun deenyaal in la gudo ka gadaal ma oga oo qofkan dhintay hadduu dayna qabay dardaarana sameeyey dardaaran kadib baa loo dhigayaa horta daynkaa la gudayaa goortii daynka la guda kadib baa dardaarankii loo imaanaa laa tunafadu lwasiya dardaaran lama fuliyo ilaa bacda sadaadi duyuun dayntii gudideeda ka gadaal ma ogiyo biqowli caliyin baa u daliila sayd cali radia allaahu canhu ilaa cali xaggiisii raalliha ah ka noqde uu yihi qadaa rasuulullah eebba weyne rasuulkiisii baa xukumay sala allahu calayhi wasalama bideyni deenkiibuu xukumay qabla alwasiya wasiyadii ka hor wadaalika arrinkaasna waxa wey liana deyna deenkii waajibun waalwasiyatu tabarucun samafal wey wasiyadan waa iska samafal deynkana waa maasmaydkii lagu leeyahay masina labadii wadaalika sababka waxa wey liana dayna maaskii waajibun waa wax waajibo meydka lagu leeyahay walwasiyatu dardaarankiina tabarucun samafal wey walwaajibu waxaa waajib ala muqadamun waa la hormarinaya ala tatawuc midkaan samafalka a laga hormarinaya tasixu lwasiyatu waa asacisaa bilmajhuul waxaan la aqoonin aw ilmacduum waxaanan jirin oo markaa aan la haynin oo hadduu yidhaahdo neefka uur kale ilmaha calooshiisa ku jira waa majhuulo wuxuu yahay lama yaqaan waana macduumo gacan laguma haayo hadduu yidhaahdo neefkaas riman calooshiisa ilmaha ku jiriyo caanaha markii uu neefkaas dhala uu yeelan doonaan dardaarmay waa la sugaaya waana asaxaysa tasixu lwasiyatu dardaaran baa asaxa bilmajhuul waxaan la garanayn la dardaarmo awilmacduum waxaan la haynin la dardaarmo id hiya wasiyadii tabarucun samafal iyo wa isaanun deeqwe fa in xasalad hadday xasiso neefkii ilmo fiican dhalo wixii la helo fa bihaa waaba iyadoo waa fiican tahay wanacimad waanay wanaagsan tahay wain lam tacsal haddaanu neefkiiba dhalin aanana la helin falaa xaraja dhib wax qabaa lama arkow wadaalika arrinkaasna ka an yuusi inuu dardaarmo almar-u qof bimaa buu dardaarmay wax natiija khanamuhu arigiisa uu dhali doono aw bimaa tuqiluhu waxay dheefin doontaa ashjaaruhu geedahan timirtee u tallaalan mirahay dhali doonaan waa la sugaaye haddii la helana waa nabad haddii la waayana wax khasaaro qaba male toddoba yasixu waxaa asaxaya qubuulu liisaa wasiyadii aqbalitaankeeda fii xayaati lmuusii kii dardaarman weli dhimanin intuu nool yahay inuu kan waa aqbalayiya wa bacda mawtihi geeridiisii ma joogin goor dambaa la yihi ninkii dhintee walaalka ahaa masaaxibka ahaa wuxuu ku wasaayooday deynkii inaad ka bixisid oo ilmihii barbaarisid markuu dhimanaayeyna ma joogin kii markaas hadduu aqbalo geeri kadibna waa bannaan tahay yasuxu waxaa asaxa qubuululisaai dardaaranka aqbalidiisii fii xayaati lmuusikii dardaarmaayey noloshiisa noloshaas gudaheedii la aqbalo iyo wabacda mawtihi geeridiisii ka gadaalba kamaa ana lilmuusii kii dardaarmay wuxuu leeyahay an yacsila inuu rido nafsahu kii uu dardaarmay inuu rido taalamaa yakshaa kolba hadduu ka cabsanayo diyaaca maa kii inuu dayaco wasaafiihi uu u wasaayooday ninkan min maalin xoolaa aw xuquuqina aw yatama agoon kii dardaarmay ee yihi xoolahaas ha loogu taliyo ama agoontaas ha la koriyo weli ma dhimanin marka kuwu dardaarmuu dhaliilay oos is yidhi kan ku wax ku filan maa inuu ka noqduu leeyahay oo uu yihahdo shalay ma kuu dardaarmay maantaan kaa qaaday hawshii muslin kale oo wax ku oola baan doonanaya adiga galabaagaa lahagalo iyadana waa banaanta kamaa ana lilmuusi kii dardaarmayba siduu u leeyahay an yaczila inuu rido nafsahu nafsalmuusaa lahu kii wax loo wasaayooday taalamaa inta uu yakshaa ka cabsanayo diyaaca maashay kii lumidii wasafihi uu dardaarmo min maalin xoolaha aw xuquuqina aw yataamaa agoona sideed man uusiya qofkii loo dardaarmay fii shayin wax mucayanin la bardhabay masaajidka anaan kugu ogahay laa yajuusu lahu uma banaana atasarufa maamuul fii kayrihi wixii loo magacaabay keyrkiis oo markii masaajidkii loo dardaarmuu yihi beertan aniga dhaqaalaynay beer laguma wasaayo nin baa laleeya masaajidkaa lagugu ogaa kolka wax la magacaabay qofkii loo dardaarmo wixii buu ku ekaanayaa meel kale u gudbi maayo man usiya qofkii loo dardaarmay fii shayin wax gudihiisa mucayanin la bardhabo waxaan la yihi laa yajuusu lahu uma banaana atasarufu maamul uma banaana fii kayrihi kaas loo magacaabay kayrkii waa maamulayaa uu yihaa sababku la banaanaan waayey licadami wujuudi lidni fasax lama hayo id laa yasixu ma asaxaya sharcan diin ahaan atasarufu maamul ma asaxaya fii xuquuqi innaas dadka xaqooda la maamulo asixi mayso bigayri idnihim xaqa dadkii lahaana ayaan kuu ogolaanin sagaal idaa dahara hadduu muuqdo cala almayiti kii dhintay korkiisa daynun daynaa soo baxday ninaan la ogeyno ordaayaa yimid bacda ikhraaji ilwasiya wasiyadii hadday dhammaatay ka gadaal falaysa cala alwasiyi kii loo wasaayoodee daynka qaybinayey korkiisa ma aha damaanun gudis damaanu daalika dayn daynkaas gadaal ka soo baxay inuu guda laguma le sababka liannahu wasigii lam yakun maba uusan ahayn qad aclimahu daynkan mid ogaaday ma aha wa akfalahu iloobay walaa huwa mana ahayn isagii qad farada mid xadgudbay fiimaa kii kuma xadgudbin uxida lagula ballamay ileyhi isaga kadaalu ka soo baxay kolka adigaa wixii qaybiye gud lama le laakiin hadduu ogaa dardaarankiina qofkan uu ku jiray qofkaas wasiyada gaarsii uu gaarsiin waayey markaas isagay mas-uuliyadaas fuulaysa idaa dahara hadduu muuqdo cala lmayiti kii dhintay korkiisii daynun dayn baa muuqatay bacda ikhraaji ilwasiya dardaarankii haddii la fuliyey ka gadaal falaysa maaha cala alwasiyi kii loo dardaarmay ee waxbixi la yidhi korkiisii damaanu daalika deyni deynkaasoo kaasa gudistiisii korkiisa ma aha maxaa jira liannahu wasigan loo dardaarmay lam yakun ma uusan ahayn qad calimahu deynkii mid ogaaday ow akfalahu iloobay walaa huwa mana uusan ahayn kan loo dardaarmay qad farada mid xadgudbay fiimaa kii gudihii ku xadgudbay cuhida la ballamay ilayhi isaga toban idaa awsa almar-u qof hadduu dardaarmo bishayin wax mucayanin la magacaabay uma ka gadaal tarifa uu dhinto almuusaa bihi shaygii badalat alwasiya wasiyadii waa burtay walaa talzamuuhu ku laasimi maysa wasiyadii fii maalihi xoolihiisii alaakhari kale ninkii waa dardaarmay markaa wuxuu yihi masaajidkaasaan dardaarmay hadduu haddee masaajidkii dardaarmay ama beertaasaan dardaarmay ama gurigaasaan dardaarmay axmaalkiisii ka mida kolkuu dardaarmay masaajidkii baa dumay gurigii baa dumay beertii baa gubatay ceelkii baa dumay shayguu dardaarmaa dhintay kolka waradaha wax dardaarmay waxaa dardaarantayna waa dhintay hadda wax keen lama waxaan tabaruc buu ahaa aafadaanna waa ku timid wasadaqa allahu fii qowlihi maa cala almuxsiniina min sabiil qofka hadduu asalkiisa horeba samafal ahaa raadqaad iyo ciqaab iyo weydiin iyo muraajic iyo qoor u gelid ma laha maa cala almuxsiniina min sabiil samafalayaal korkooda wadda lagu dagaala maaha idaa awsal maruu qof hadduu dardaarma bishayin wax maxaa yeeli la magacaabay ceelkaanu yihi beertaanu yihi sacaanu yihi kitaabkaanuu yihi tuma ka kadaal telifa waxaa dhintay almusaabihi shaygii la dardaarmaa dhintay batalat ilwasiyatu dardaarankii waa buray walaa talzamuhu kii dardaarmayna ku laasimi maysa fii maalihi xoolihiisii wasiyadii ku laasimi maysa alaakhar ee soo haray koob iyo toban idaa awsa almar-u qof hadduu dardaarmo liwaaritin qof dhaxalkiisa leh wasiyatan dardaaran uma ka gadaal lam yujizha ayan ogolaanin bacdulwarasa warasada qaarkeed wa ajaasaha ayse ogolaadaan albacdu alaakhar qaar nafadad nafadad wasiyadii waa fuli fii nasiibi man dad qaybtood bay ku fuli ajaasaha ogolaaday duuna man dad qaybtood ku fuli mayso lam yujiza aanan ogolaanin ninkan wuxuu dardaarmay ceelkan ninkan hebel oo ilmaha u wey ceelkaasaan u dardaarmay buu yihi ayib qof dhaxalla haddii loo dardaarmo baqiyatu lwaras dadka dhaxal kale intooda kale baa ra-yi kule meeshaas waxaa laleeyahay ma ogosha mise ma ogolidin hadday ma ogolin yihaahdaan ceelka qeybtiibuu ku jira ninkiina waxaa lee raalliha waradaa ku diiday way iskhilaafeen kolka afar qof oo kale la jirteen laba waxay yihahdeen waa ogolla labana waxay yihahdeen ma ogolin ceelkii dhaxal baa la gelinaya qoladii ogolaatay qaybtoodii wasiyanima loo fulinaya labadii qofii diiday qeybtoodana waa u horeysaa idaa awsal mar-u qof hadduu dardaarmo liwaarisin qof dhaxalle hadduu wasiyatan dardaaran u dardaarmo fama ka gadaan lam yujizha ayan wasiyadii fasixin bacdulwarasa dhaxalka kuwii lahaa qaarkood baanan fasixin wa ajzaaha wa ajaazaha waxaa fasaxoo ogolaaday albacdu alaakhar qaarkii kale nufidad wasiyadii waxaa lagu fulin fii nasiibi man dad qeybtood gudaheed ajaazaha ogolaaday duuna man dad dad qeybtood lagu fulin maayo lam yejizha aanan ogolaanin daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama oo nabiga yihi ilaa an yashaaa alwarasatu dadka dhaxal kale inay ogolaadaanba maahaane labiyo toban man qaala qofka yida fii wasiyatihi dardaarankuu dardaarmayo yidhaahda awsaytu waa dardaarmay liwlaadi fulaanin ninka hebel la yihaa ilmihiisii bikadaa wakadaa maalkaasaan u dardaarmay kaana waxaa ahaana lilmuusaa lahu kuwii loo dardaarmay yuusa yuu ahaanaya bisawiyati jinnimo dukuuran labo waa inaadan dhadi hadduu yidhaahday agoontaas ilma hebelaan waxaan u wasaayooday lidakari midlu xadal unsayayni lagu furin maha waa loo simo maxaa jira lianna lafda alwalad lafdiga walad la yiraa yashmalu dakara ka lab iyo walunha midka dhadigba waa kulminayaayo yuusikumullahu fii awlaadikum intuu eebba yiri buu yihi lidakari mithlu xadil unhayeyn oo unhayeynkan iyo dakarkaba awlaad bay ku jiraan man qaala qofka yira fii wasiyatihi dardaaranku dardaarmaya gudihii wuxuu ku yidhi awsaytu waa dardaarmay liawlaadi fulaan ninka hebel la yihaha ilmihiisa bikadaa wakadaa wacas iyo wacas aanu dardaarmay qofkii yihaa kaana shaygii la dardaarmay waa ahaanaya lilmuusaa lahum kuwii loo wasaayoday dhammaantood wuxuu ugu ahaanaa bisawiyati isla ekaysi sinaan ay ku siman yihiin dukuuran laboodkooda iyo wa dhadigoodaba lianna lafda alwalad walad ereygiisii yashmal wuxuu kulminayaa adakar waxalabiyo walunha waxa dhadig daliilkiina waa kan liqowlihi eebba weyne hadalkiibaa u daliila tacaalaa korahaye uu eebba inaga ummadaa inugu yidhi yusikum ullahu eebba wuxuu idin farayaa fii awlaadikum awlaadiinna wuxuu idin farayaa inuu lidakari midka lab leeyahay mithlu xawdil untayay laba dhadig dheeftood in la kamaa sidii ana man qaala qofka yidhi awsaytii libanii fulaan oo qabiila reer hebel adduunyaa dikada kaana shaygaa wuxuu hanayaa lidukuuri ilaa banii buu yidhi awlaad baa la wadagelayay ee banii lama wadagelayo iyo banaad hadduu yidhaahdo awsaytu libanii fulaan hebel wiilashiisii gabdhihii geli maayaan libanaati hadduu yidhaahana wiilashii geli maayaan kolka baniin iyo banad waa la gala laakiin welad lama kala lew kamaa ana man qof qaala yidhi awsaytu waa dardaarmay libani fulaan reer hebel wiilashiisaan u dardaarmay bikadaa waxaa kaana shaygaa wuxuu u ahaan lidukuuri kuwa labo keliyata duuna alinaasi dhadiga wax kuma le waman qaala qofkii yihaa uusii waan dardaarmay libanaati fulaan hebel gabdhihiisa bikadaa waxaa fa huwa shaygaasna lilinaasi gabdhaha leh faqad keligooda wiilal wax kuma log saddex iyo toban man kataba qofkii dhiga wasiyatan dardaaran ayuu warqad ku dhigay hebel waxaasaan dardaarmay walam yushhid mase uusan maragelin calayha wasiyadii korkeeda dadow ogaada ma dhihin jaazad waa fulaysa maa lam yuclam haddaan la ogeyn anahu ninkii dhigay qad rajaca inuu ka noqday fiihaa wasiyadii oo fatabtul waa ay buraysaa xiina idin hadduu ka noqday walaa tunafad lana fulin maayo hadduu qoro oo yidhaah ceelkaasi waxaan u dardaarmay reer hebel wax maraga oosu sheegayna uusan jirin waa fulaysaa wasiyadii ceelkiina reerkii baa yeelanaya waase haddaan la ogaanin inuu ka noqdo haddii la ogaado inuu ka noqday fuli mayso waa raqamka saddex iyo tobnaad saddex iyo toban waxaa wey man kataba qofkii dhigaa wasiyatan dardaaran buu dhigay walam yushid mase uusan maragelin calayhaa wasiyadii korkeeda jaasad waa banaan tahay markhaatila aan bay fulaysa maa lam yuclam haddaan la ogaanin annahu midkan wasiyada qoray qad rajaca inuu noqday fiiha fi lwasiya dardaarankii buu ku noqdo waa buriyey oo hadday sugnaato taas ilaa inuu ka noqon karo waa ogeyn fatabtul wasiyadii waa buri xiina idin haddii la ogaaday inuu ka noqday oo walaa tunaafad la fulin maayo wallaahu aclam